halbowlaha ka marsha micida waa loo dhintaa masiibad way jirtaa midyadaablusita halbowlaha ka marsha micida waa loo dhintaa masiibad way jirtaa xaggee sare ku yaay marsaad ku mililixda dakana waad ugamite amida xaggee sare ku yaay marsaad ku mililixda dakana waad ugamite waxaan kuma jaalay asin heerkaga tegin miya malab loo dubwa maxaa loo saydhiya dooy muraadka lagu xidha edhe maxaa loo saydhiya nimcooy muraadka lagu xidha imay raayo imir moojada hoosaan ku dhacay sidayda haddu ku mudo dushada ka muuqanay musna waxaan ula socda ama moogin midhibkan jecle sidayda haddu ku mudo dushada ka muuqanay mawila lagu hodaa mudadu kaga baktata nuurtiina waxaan uga socodaa haahaday arrimihimudi agtee murugay jantay anuu mayalkaan qabtee inaadiga maranta agtee murugay jantay ehelkan qabtee inaad iga marantaa amiiku muuqataa maqanu meel fog jira asi meher kaga tegin miyaa malab loo amiiku muuqataa maqanu meel fog jira asi meher kaga tegin miyaa malab loo

ಕಲಕ